الحمd لله نحمده ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu باللahi min شhروuر أنفuسina وmiن سيئaaت أعmاaلina maن يهده الlه falaa مdل لah وmaن يضلل falaa hadiيa lah وأشhهadu أn laa إilaaha إilا الlه waxdaه laa شharيika lah وأشhهadu أنa محamada cabadه وrasuuله اllahuma صل عlى محamadi وعlى آliه وأصxaabiه وmaن تaبcahm بإxsaan إilى yوم الdيn amا bعd alimaalatu haadaa maxaluhaa imaaladii ayuu halkaanu baab u yaho ka hadlaa imaaladu waa abwaabta sarfiga baab ka mida weeye hiya imaaladii an tanxuwa waa inaad ula leexato bilfadxati fadxadii ilaa jihati yaai anka ya-da fii xaalati maa idaa kaana markuu ahaado bacdahaa fadxada gadaalkeeda wadalika tusaalihii kalfata oo kale weeye o laydhaha fate wa ilaa jihati اlkasrati fadxadii jihada kasrada inaad ula leexato in lam yakun haddii uusan ahayn alif bacdaha naxwu saja oo kale weeye qaabkan uu u dhigay qaabkan uu u dhigay kolleyba in wax ka dhaceenaa dhici karta nusqada sawaab maahan wuxuu leeyahay fatxa waxaa loola leexanaa jihada ya marna jihada kasro saasuu u dhigay saasna imaaladu maahan imaalo dhegayso qoro qalin qaado imaalo sidaana la yidhaha macna alimaala an tumiila alalifa naxwa alyaa an tumiila alalifa waa inaad alifta ula leexato waa tanxuwa iyo tumiila waa isku mid eh. معنى الإماaلة أن تumiiل الألف إلى نحو اليا waa inaad ألفta ula leexato dhanka yda وذaلika كالفتى فتe waa inaad dhanka ula leexato معنى الإmاaلة أن تumiiل الألف إلى نحو اليا kalfata wlfatxata wlfatxata waxay ku cadfan tahay alalifa wlfatxata naxwa اlkasra wlfatxata naxwa اlkasra fatxadiina aad ula leexato dhanka kasrada naxwu nicma nicme marka alifta oo xaraf ah dhanka ya-da loola leexana fadxada oo xarakaana dhanka kasra loola leexana alifka dhanka ya-a loola leexana markii la helo sababulimaala mar walba maaha waa markii la helo sababulimaala fadxadiina naxwulkasra loola leexana sababulimaala marka la helo ee maahan fadxadii oo xaraka ah ilaa jihatiliya in lala aadaayo maaha marka macna اimaala an tumiila اlأlifa naxw اlya ilaa naxw اlya macna wاlfatxata naxw اlkasra sidaas weeye imaalada macnaheedu waa alifka dhanka yaada in loola leexdo fatxada dhanka kasrada in loola leexdo marka labada misaalu misaaliyen waa sax oo midda ah alfata waa sax waa alif dhanka ya-da loola leexanaa fate sajana waa isla asagii ee mihaalkii ma ahan fadxadii oo dhanka kasra loola leexanaa m mihaalba uma keeni keliya waxaa muhiima ah inaan kala ogaano fata iyo sajaa farqiga u dhaxeeya fata sababta loo imaalaynaa waxay tahay alifkan asalkeedii marka hore uba ya ka yimid saasaa loo imaalayna maxaa yeel imaalada waxa keeni doonoo dhamaaba ya iyo kasro ah asbaabulimaalaaba khulaasadeedu ya iyo kasrata ah. marka fataa alifteedu asalkeediya ya fitya waata lagu jamciyaa laakiin sajaa asalkeedu ya maahan sajwi uu ka yimid oo wowuu ka yimid waاleyli idaa sajaa ah, habeenku markuu xasilo soo ma jeedid wow uu ka yimid aliftaan kama imaan ya wmaca dalika waana la imaaleeya oo maxaa loo imaaleeya waxaa loo imaaleeyaa لأnnahu shubiha biاlmunqalibati can ilyaa waxaa lagu shabahay aliftan saja aliftii ya-da ka soo gadoontay لأnnahu shubiha biاlmunqalibati can ilyaa midii ya ka soo gadoontaa lagu shabahay sida hazaaba waa sidoo kale dacaa waa sidoo kale hadda hazaa ma waxay ka timid y maya waawi ka timid min algaswi dacaa ma waxay ka timid ya maya waawi ka timid min adacw sajana min alwowi ka timid laakiin waa lagu shabahay midii yaada ka soo gadoontay lima لأنa hadihi الألفa tasiru ilى اlyaa إidaa jaawasat ثaلaaثaةa أxruf hadday saddex xaraf ka gudubto see loo qoraa haddii maala damiir rafca lala xariiriyo ficilka ya ma loo qoro mase waxaa tidhahda ayadoonba lala xariirin yudcaa saa loo qoraa yudcaa ya soo looma qoro markay saddex xaraf ka gudubto aa ya loo qoraa marka waxaad tidhaahdaa لأنa hadihi الألفa tasiru ilى اlyaa إidaa jaawazat ثaلaaثaةa أxruf naxwu yudcaa marka seja ayada sababta loo imaalayna maahan inay ya ka soo gadoontay shubiha biاlmunqalibati can ilyaa kaغaza wadacaa لأnna hadihi اأlifa tasiru ilى اlyaa إidaa jaawazat ثaلaaثaةa أxrufi naxwu yudcaa amaa fadxadii oo dhanka kasre lala aaday nicme waayo nicmatin marka fadxada saaran miimka ayaa kasre xaggeed lala aada miaalkaasaa u ah wa asbaabuhaa asbaabu اlimaala imaalada asbaabteedu amaaniyatu sideed weeye alwalu kan ugu horeeya kownulalifi waa alifka hanshadiisaoo mubdelatan mid laga soo bedel qaatay uu noqdo min yaain ya ya-daasoo mutadarifatin dhinac martay xaqiiqatan xaqiiqanimana dhinac u martay kashtara oo kale weeye ow taqdiiran qadar ahaan dhinac u martay ka fataatin oo kale weeye kow asabab اlwal waa kownulalifi alifta ahanshadeeda mubderatan mid laga soo bedelo ay noqoto can ya-d asalkeedaaba ya ahaa ya-doo mutadarifatin caaqirka martay oo caaqir martay xaqiiqatan xaqiiqanimo caaqirka u martay tusaale maxaa waa xaqiiqatan kashtara kashtaree marka xaqiiqa ahaan u martay maxaa yeelay ishtaraya uu asalku ahaa aliftanba waxay ka timidba ye ah, ishtaraytu aad leedahay hadhow markaad damiiru rafca la xidhiirido xaqiiqay marka u marta aliftaanu caaqirka waxaa leedahay waa alif ya laga soo bedelay ya-daasuna xaqiiqay darafka u martay ayadoo taqdiiran u martay o taqdiiran ka fataatin oo kale fataatin waxaa leedahay tadana wa iska tautani tautaniisna waa farac asalku waxa weeyaan alfata weeyaan sida qaa'imun qaa'imatin marka waxaa leedahay waa farac tautaniisku oo dib ayay kelimada ka haleeshay asalka waxaa u dambeyday yada kelimada ah, fata ila alifteedu yaay ka timid yadaasaa kelimada asaaratan u dambeyday kadibay gadaal ka haleeshay ta'du sida qaa'imun nin taagan qaa'imatin gabar taagan marka liajli tamiisay u haleeshay asal maaha marka taqdiir ahaan ayay fata fata alifteedaasoo ya ka soo gadoontay yadaasu taqdiir ahaan daraf ayadaa kelimadda u xigta xuruufta asalka ayadaa dhinac u xigta marka waa la emaalayn karaa o waxa weeyaan fate waa la dhihi karaa ahaani sababka labeeyaa kownulyaai waa yaada ahaanshadiiso takhlufuhaa alifta mid ka bedel noqoto ay noqoto fii bacdi tasaariifi tasaariifta gobolka mida ah. wadaalika tusaalihii ka alifi malha malha alifteedoo kale weeye malha makaanu cayaarid malha shay lagu mashquulo lagu cayaaro malha makaanulcayaari makaanullahu wey marka fiiri hadda malha alifta u dambayda mararka gabal ya ka khaliif noqota haddaadnaan halmaamin maxaan ku soo marnay baabu taniya hadday aliftu raabica iyo faagara noqoto marka la taniyana maxaa la sameeya ya loo qalbiya khalaas waa la eemaalina marka maxaa yeelay ya ka khaliif noqoto fii bacdi tasaariif khalaas marka fiiri ya iyo kasro unbuu ku wareegi doontaa imaaladoo dham fiiri asbaabteeda ya iyo kasro labadaasay ku wareegay u fiirso marka sababka labaad muxuu noqday aliftan ya-a khaliif ka noqota fii bacdi tasaariif sida waxa weeyaan alifta raabica iyo agara ah fii xaalati taniya oo jamci muanas saalim marka loo dhisayo kelimadda maxaa loo qaldinaa ya khalaas alifta noocaasoo dhammaan waa la imaalayna marka haddaan maanic imaala ku imaan ama mawaanicu leeya imaaladu aani ka labeeya kownuhu yaayada ahaanshadiisa weeyo taklufuha alifta mid ka kalif noqoto ka bedel noqota ay tahay fii bacdi tasaariif wadaalika tusaalihii alifi malha oo kale marka malheedhe marka ahaali sababka saddexeeyaa kownulalifi waa alifta ahaanshadiiso mubdelatan mid laga soo bedel tahay min cayni ficlin ficil cayntiis ficilkaasoo ya u noqonaa cinda isnaadii loo tiirintiisa agtiisa litaai loo tiiriyo ilaa lafdi filtu filtu bilkasri nahwu baaca oo kale sababka saddexaad wuxuu yahay aliftu waa inay tahay mid laga soo bedel qaatay ficil cayntiis ficilkaasoo marka damiiru rafca lala xariiriyo ama ta ahat ama nuun waa isku mide ta marka lala xariiriyo ama nuun lala xariiriyo wasniga filtu ku imaana filtu yaa ku imaan jiray maskaxdaadii ka shaqaysay marka filtu meeqa wasniyaa ku imaan jirtay facala muctalulcayn bilyaa damiiru rafca hadii lala xariiriyo filtuay ku timaada baaca bictu laakiin xarakada sada saaran maxaan leena maxaa loogu talagalay waxa weya waa tanbiihan calى اlmaxduuf ow daalatan calى اlmaxduuf haye khaafa haddii aan la xidhiirno damir rafca maxaan leenahay khiftu xarakada fada saaran maxaa la yidhahdaa dalaalatan cala alwasni labadoodaas waa isku mid labada waa la imaali karaa marka maxaa yeelay khaafa alifteedu waxay bedel ka tahay cayntii soo maha khaafa alifteedu waxay bedel ka tahay caynu lficli ficilkaasoo marka damiiru rafca lala xiriiriyo mutaxarik ah waxa weye filtu noqona wasnigiisu baaca alifta ku jirta yay bedel ka tahay caynu lficli ficilkaasoo marka damir rafca mutaxariga lala xariiriyo wasnigiisu noqonaa filtu laakiin isfiltu isku maaha wasni ogow waxaan rabaa xarakadu ism isku mid ma ahan oo midna waa daalatan cala maxduuf midna waa cala alwasni marka beeca waa la emaalayn karaa laakiin sababta emaaladu markaas baaca la emaalinaa maxay tahay waa liajli ya ila aliftaanaba ya ka soo gadoontay soo maa laakiin khaafa marka la emaalina kheefa laleeyahay waa maxay liajli اkasra kasrada daraaddeed marka labadooda hala imaanay lakin isku sabab maaha sabalmaaluhu marka ya iyo kasradu ku wareega ufiirso ya iyo kasru ku wareega marka ahalif sababka sadexeeya muxuu yahay ahalif sababka sadexeeya kownulalifi waa alifta anshadeedoo mubdalatan mid laga soo bedel qaata ay tahay min cayni ficlin ficil cayntiis ficilkaasoo yaulu u noqonaa cinda isnaadii loo tirintiisa agtiisa litaa loo tiiri tadaade keligii m damiir rafca mutaxarik waa isku mid oo tadii iyo nuuntii oo marna ah na marna ah nuununiswa kulligood waa isku mid cinda israadii loo tirintiisa ficilkaas egteeda litay loo tiriyo ilaa lafdi filtuu noqonaa bilkasri naxwu baaca kaafana waa lamid waxaa tiha miluhaa kaafa wa miluhaa kaafadhe araabic wuquuqu alifi alifka dhicidiisao qabla yaay uu dhaco ya iyo kasru ku wareega asbaabu imaara u fiirsada aliftiya waxay dhacday qabla alyaa naxwu baayactuhu baayactuhu alifta maxaa ka dambeeya sow ya kama dambaydo marka beeyactuu dheh ya-diyaa ka dambayda ya-aa ka dambayda araabic sabab kaafreeya wuquucu alif waa alifta dhiciddiisaoo qabla ya ay dhacdo naxwu baayactuhu alkhaamis sababka shaneeya wuquucuhaa wuquucu alif waa alifta dhiciddeedo bacdal ya ay dhacdo ya ay ka daba dhacdo yadiyaa horayda marka hore dambayday mutaصilaةan xaalo ay tahay mid la xiriirta naxw bayaan haadaa bayaanu linaasi bayeeni marka waxaad tidhahdaa bayaan hadda waa la imaalina aliftan lima yaa ka horayda waana ay la xidhiirtaa ow munfasilatan xaalay tahay mid ka soocan bixarfin hal xaraf uga soocan naxwu shay baan fiiri shay baan alifta iyo ya-da maxaa udhexeeya bacda hal xarafa udhexeeya waa la imaalina ow bixarfayni laba xaraf mid uga soocan labada xarafoo axadu waa midkood alha uu yahay naxwu dakaltu waxaan galay baytahaa marka aliftan waa la imaali karaa maxaa dhacay ya-a ka horayda ya-da iyo aliftana waxaa u dhaxeeya laba xaraf oo miduha yahay laba xaraf oo miduha yahay alkhaamis muxuu noqday alkhaamis sababka shaneeya wuquuquhaa waa alifta dhicideeda bacdalya ya ka gadaal ay dhacdo mutasilatan xalata mid la xidhiirta naxwu bayaanun hada bayaan لnaas marka aliftaas waa la imaali karaa sababtuna waxay tahay ya-a ka horayda waana ku xigtaa waa o ow munfasilatan xaalay tahay aliftu mid ka soocan can ilya bixarfin hal xaraf bay kala soocan tahay hal xaraf a u dhaxeeya naxwu shay ban shay ban marka aliftan waa la imaali karaa sababtu maxay tahay imaaladan iska jaais waajib maahanba waa la imaali karaa sababtoo ah ya-a ka horayda ya-da iyo aliftana hal xarafa dhexeeya waa ba'da wuxuu ku yidhi ow bixarfayni ama laba xarafay uga soocan tahay labada xaraf oo xadduwa midkood alhaa uu yahay naxwu dakhaltu waxaan galay baytahaa baytahaa alifta ku jirta waa la imaari karaa sababtu maxay tahay ya-a ka horayda ya-da iyo aliftana laba xarafa u udhaxeeya oo midu ha tahay waa ta'da iyo ha'da asaadi sababka lexeeya wuquuculalifi waa aliftu inay dhacdo qabla alkasra asbaabulkasra waxay ku wareegeen ya iyo asbaabulimaalade asbaabulimaala maxay ku wareegaydaa ya iyo kasra xagga iyo xagga uga bixime ayagay ku wareegey labadaasay ku wareegey asaadis wuquucu lalifi waa alifta dhiciddeedo qabla alkasrati dhacdo naxwu caalimun hadda caalimun aliftan caalim ku jirta waa la imaalay karaa sanaday haysataa waa maxay kasrada ka dambayda wey kasrada ka dambayda sabab imaala asaabi sababka toddobeeya wuquucul waa alifta dhicideedo bacda alkasrati ay dhacdo kasra kasradiyaa markaan horayda munfasilatan xaalo ay tahay mid aliftu soocan canhaa kasrada uga soocan imaa bixarfin hal carab naxwu kitaabun alifta waa la imaalay karaa sababtoo ah kasra ka horayda oo kasrada kaafta saaran kaafta iyo alifta maxaa u dhexeeya kasrada iyo hal xarif hal xaraf oo taada ah ow bixarfayni laba xaraf uga soconta labada xaraf oo xaduma midkood haa-un uu yahay naxwu yuriidu wuxuu doonaa an yuadiya haa inuu gudto an yuadiya haa aliftan waa la imalay karaa sababtoo ah maxaa ka horeeya kasro kasrada daalka saaran iyo alifta maxaa udhaxeeya laba xarafa udhaxeeya waa hada iyo yada labadaasa udhaxeeya laba xaraf oo miduha yahay ow saakin kasra horayda kasrada iyo alifta waxaa udhaxeeya laba xaraf oo midreebanye laba xaraf oo midreebanye a udhaxayda naxwo shimlaalu shimleel marka waa la emaale waa la dhihi karaa sababtoo ah alifka iyo kasrada maxaa udhaxeeya alifka iyo kasrada laba xaraf labada xaraf mid waa sukunsanya waa miimka kalena waa laamka laba xarafoo mid sukunsanya udhaxayda nabad waa la imaali karaa o bihaadayni ama laba xarafoo mid sukuunsan yahay iyo bilha ayaa udhaxayda saddexa udhaxayda kasradii iyo aliftii saddexa udhaxayda laba xaraf oo mid sukuunsan yah iyo ha saddexa udhaxayda naxwu dirhamaaka dirhamaaka alifta iyo kasrada kasradu waa imtidaalka saaran maxaa udhaxeeya laba xaraf oo mid sukuunsan yahay waa ra'da oo sukuunsan iyo mimka iyo hada laba xaraf oo mid sukuunsan yahay iyo ha saddexa udhaxayda marka dirhameeka waa la dhihi karaa wey ahamin sababka sideedeeya iraadatu tanaasubi munaasab isku noqosho dooniseed weeye isku munaasaboobid doonis la doonaa wey waxaa la doonaa aliftan inay alif kale u munaasib noqoto alif kaloo la emaalaynayo a ka dambayda marka waxaa la rabaa inay taas munaasib u noqoto ama hal kelima ha iskula jireen ama laba kelima ha ku jireen ahamin iraadatu tanaasubi isku munaasaboobid doonis la doona wadaalika idaa waqacad waa markay dhacdo alalifu aliftu bacda alifin alif kale ka gadaal aliftoo fii kelimatiha kelimadeeda kula jirta oo fii kelimatin ama kelimaday ku jirtaa kelimadoo qaaranataa la xiriirsatay falawal mid ka horeeyo labadii alif isku kelimad ku jiraan naxwu ra'aytu cimaada marka cimeede labadaba waa la imalayn karaa sababtoo ah horta alifta hore xay haysataa oo lagu imalayna kasray haysataa soo ma jeedi kasra ka horayda kasrada iyadana waxaa udhaxeeya hal xaraf tan kalena taanaa loo munaasabayna ah, marka labadii waa la imaalayna waa taani mid kalaba laba kelim ku kala jira naxwu waduxe in la yidha oo la imaalayo wey bilcimaalatina lagu yidhaahdo limunaasabati sajaa sajaada ka dambayda ah, waxa loo munaasabayna waduxaa ayada ku dhammaata soo maaha ah, waleyda saja saasaa la iskugu munaasabayna wayمنc اimaanaةa شhaycaani hadda mawaanic اimaalaan gelaynaa mawaanic اimaala aan gelaynaa wymnacu waxaa diidaya alimaalata imaalada shaycaani laba shaya diidayaan baعda wujuudi muqtadaaha markii sababkii keeni lahaa la helay ka gadaal ay diidayaan baعda wujuudi muqtadaaha imaalada sababkii keenayey marka la helo ka gadaal ayaa labadaanu diidayaan awalhumaa midkood anra waa rada laakiin saddex shardi leeda iriya isagaa kuu sheegay saddexda radu waa disha waa diiddaa imaalada laakiin saddex shardi leeda bishardi kownihaa bishardi kownihaa ra'da ahaanshadeeda shardigeeday ku diideen hayra maksuuratin midaan kasrisanayn ay ahaato waa inay fadxisan tahay ama damisan tahay hadday kasrisan tahay ma diidi karto imaalo waa inaysan kasrisanayn haye waa shardi shardiga labaad wa an takuuna waa inay tahay mutasilatan mid la xidhiirta bilif alifka waa inay ku xigtaa haddii loo dhaxeeyo imaalada ma diidi karto haadaa kaafirun waa la imaalay karaa kaafir horta alifta ku jirtaa ma haysataa sabab imaala ha kasrada ka dambayda fiiri kasrada ka dambaysa oma jeedid waa haysataa waxa weeyaan maaniculimaalana waa jira oo kaafirun raca ku jirta soo maahan oo aan kasrisanayn laakiin maanta wax ma diidi karto sababto xayd tahay kuma xigto ah, kuma xigto aliftii iyo raadi iskuma xigaan waan takuna waa inay noqoto hiya raadi mutasilatan mid la xiriirta bilalifi qablaha alifta ka hor xaal radu ku sugan tahay ah, naxwu fiiri raashid raashid aliftaana ma haysataa sabab imaala ha kasrada ka dambayda laakiin maaniculimaana meeshu yaalla oo waa maxay ra'ada fadxisanoo ka horayda khalaas qablahaa alifta horteeda xaal racdu ku sugan tahay naxwu raashid ow bacdahaa alifta gadaalkeeda xaal racdu ku sugan tahay naxwu haada aljidaar jidaarkan derbigan fiiri derbigan hadda jidaar alifta ku jirta sabdhimaale ma haysataa wuxuu yahay kasrada ka horayda oo halka xaraf u dhaxeeyo laakiin maaniculimaala yaalla waa ra'da alifta ku xigta oon la kala faslin damaduna saarantaon maksuurada ahayn shardiga saddexaad oo raada wa anlaa yujaawira alifa alifta waa inuusan la dersin raaun ukhraa ra kale alifta waa inaan ra kale ku xigin ah, haddii ra'dii la helo oo aan kasrisanayn laakiin alifta ra kale haddana ku xigto saba waxaa la idhahdaa maaniculmaanica la idhahdaa sababkii imaarada diidayo raada ahaa maanic isaga diida ayaa yimid ah, tusaale min qaraarika min qaraarika hadda waa la imaalayn karaa qaraari horta alifta ku jirta sababulimaalo ma haysataa ha waa kasrada ka dambayda maaniculimaalo ma haysataa ha ra'da weliba labay haysataa qaafkuna waa noo soo socdaahe asna sababulimaaladu ka midi labay haysataaba laba sababood oo imaalada diidaya laakiin maaniculmaanica yaalla maanicul maanic ah, sababkii imaalada diidaya isaga yaa la diiday maxaa yeelay aliftiisow ra lama dersin Ah, ra'da dambayda taasaa diiday marka waxaa leedahay maaniculmaanica yaalla meeshaan fahunaa maaniculmaanica la idhaha maanicii diidaya imaalada maanic isaga diidaya ayaa u yimid oo ah waxa weeyaan mujaawarat ra waay saddex shardiga marka ay yeelatay ra'di shardiga koowaad muxuu ahaa bishardi kowniha hayra maksuura shardiga labaad oo an takuuna muttasilata bilf shardiga saddexaad wa an laa yujaawir alifa raaء أkhraa ثaaniihimaa midkooda labeeya oo maanica labaad oo diidaya imaalada xuruuf اsticlaa wey xuruufta la yidhaha xuruufاlisticlaa xuruuftaasoo sabcatu toddobada alkhaaء wاlgayn wالsaad wالdaad wالطaaء wالdaa wاlqaaf toddobadaas weeye mutaqadimatan xaalo ay tahay mid horayda yay ka horayda cala alalifi mutaqadimatan cala alalifi dhe mutaqadimatan xaalo ay tahay mid horayda xurufulisticlaa cala alif alifta ka horayda waa shardi inay urufta inay ali inay alifta ka horayda xuruuftaanu xuruuftan mid kamidu hadduu alifta ka hor maro alifta waana ka daba mari kartaa waa noo soo socotaa waana ka hormartaa markay ka hormartana shuruuday leeda gaara fiiriya marka ay ka hormarto xuruuftaanu xurufulisticlaa alifta markay ka horaydo shuruuday leeda markay ka daba martana shuruud kaley leeda ontii ahayn marka xuruufulisticlaa imaaladay diideen alifta waa ka hormari kartaa shuruud gaarahay leedahay haday ka horaydo markay waa ka dabamari kartaa shuruud kalay leeda u gaara labadiiba saa kuu dhigaa fiiri ثaanihima midkooda labeeya xruفulisticlaa weeye aلsabca alkhاء والغayn والصاad والdاad والضاء والضاء والqاaf mتaqadimatan xuruuftaasoo xaalo ay tay mid ka horayda calى األف dhe bishardi anlaa yakuuna alxarfu xarfulisticluhu waa inuusan noqon maksuuran kula kasriye hadduu kasrisan yahay xabad ma diidi karo hadduu kasrisan yahay maanic maaha ee markuu maanica yahay waa markii dama saaranta ama fatxo waa o wa an laa yakuuna wa inuusan noqon mutasilan mid la xidhiidha bialif wa an yakuuna dheh wa an laa yakuuna maahan wa an yakuuna xarfulisticlii wa inuu noqdo mutasilan mid la xidhiidha bilalifi milu saalix oo kale saalix haddeer fiidi aliftu ma haysataa sabab imaala ha waa haysrata waa kasrada ka dambayda laakiin lama imaanay karo maxaa yeelay maanic imaala ku dhacay oo waa maxe xarfun min xuruuf istilaawe ah, oo aliftii ka horeeya oo aan kasrisanayn so uma jeedid marka saalix ma la imaanay karo waay ow munfasiran xaale uu yahay mid soocan maya munfasiran maxaa xalayn waxaad tidhaahdaa ow munfasilan oo munfasilan ay ku cadfan tahay muttasilay ku cadfan tahay wa an yakuuna waa inuu xarafku yahay muttasilan mid la xidhiidha bilalifi aw munfasilan ow yakuuna waa inuu yahay munfasilan mid ka soocan canhaa alifta bixarfin waaxidin hal xaraf oo inuga socnaadaa hal xaraf qawaacid fiili qawaacidu ma la imaalayn karaa alifta ku jirta horta sabal imaalo ma haysataa ha kasrada ka dambayda ma la imaalayn karaa maya ha dhacay xarfun min xuruuf isclaa la derisa oo ah qoofka waa ka horeeya hal xarafa udhaxeeya khalaas wey marka waxaa leedaha maanuc imaala yaal ma la imaalay karaad leeda waay wa anlaa yakuuna waa inuusan noqon meeqa shardiyan haynaa horta muqtaqadima waa shardi o anlaa yakuuna xarfu maksuuran waa shardi wa an yakuuna mutasila bialif waa shardi ow munfasilan eh, canha bixarfin waa hal shardi isu yihiin wa anlaa yakuuna shardi afraad wey kanuna wa anlaa yakuuna waa inuusan xarfulisluhu noqon saakinan mid reeban bacda kasratin kasre ka gadaan bacda kasra waa inuusan reebanayn haddii xarfuliscilihii uu sukuun saaran yahay kasrana ka horaydo ma diidi karo imaalada oo haddaad tidhahdaa islaax maalan islaax hadda islaax alifta ku jirtaa islaax islaax alifta ku jirtaa ma haysataa sabal imaala waa haysataa waa kasrada hore oo halka xaraf u dhexeeyo laakiin ya laba xaraf oo mid reeban yah udhaxaysa jasaaka allahu khayr laba xaraf oo mid sukuunsan yah udhaxaysa soo maha waa haysanata dhamaala haye xarfun min xuruuf isclaa a yaalla ma diidi karaa wey maya ma diidi karo sababtu waa maxay waa sukuunsan yah ah, ma diidi karo saas darteed waa la imaalayn karaa islaa ah, sababtu ah waxa waya xarafkii waa sukuunsan yahay bacda kasra waxaa la rabay wa anlaa yakuuna inuusan noqon xarfulisclihii saakinan mid reeban bacda kasratin kasre ka gadaal shardi shanaad wa anlaa yakuuna wa inuusan ahaan ama halkaas raaun maksuuratun ra kasrisan waa inaysan meesha oolin ra'daasoo mujaawiratun oo la deris ah. ah oo la deris ah alifta ow mujaawiratu la derisa waa shardi shanaad marka xurufulisticlaa alifka ay ka horaydo shan shardi la shardigii ugu dambeeyey kanu wey wa allaa yakuuna wa inuusan ku sugnaan fama halkaas raaun ra ra'doo maksuuratun la kasriyey ra'daasoo mujaawiratun deris laah mujaawiratun bilif ah, alifka oo deris laah waa inaysan meesha oolin haddii la helo mid alifta deris laah khalaas weeye tusaale min qaraarikadii lafteed soo qaado hadda min qaraarika qaraari horta alifka ku jira sabab imaalo waxayso kasra ka dambayda wuxuu helay maanicu haysta oo diida oo diida imaalada oo waa ma waa ra'da fadxisan maanic kalena waa haystaa waa xarfun min xuruuf اisticlaa oo qaafka fadxisan oo ka horeeya halka xaraf u dhexeeyo laakiin mawaanicdaas waxba waa tari weyd sababto waa maxay aliftiya waxaa la darsay aliftiya waxaa la darsay waxa weeyaan ra oo kasrisan aa daris la noqoto qaraarida dambe wey marka laba ayagoo maanic joogaan labadoodi waa u diidi waayeen ah, maxaa yeelay aliftii waxaa deris la noqday ra' kasrisan wa anlaa yakuuna waynuusan ku sugnaanin ama halkaas raa'un raadoo maksuuratun la kasriyey raadaasoo mujaawiratun oo la deristay alif mujaawiratun oo deris la'a ah, alalifa mafcuul toos iskaga basiir waay aw mutaakiratan halkaan ku cadafnaa mutaqadimatantii noogu cadaf mutaqadimatan xruuf اlisticlaa ayaa diidayda oo maanic ah mutaqadimatan xaalo ay tahay mid ka horayda cala alalifi ow mutaakhiratan xaalay ka dambaydo hadday marka mutaqadimo tahay xuruufulisticlaa meeqa shardiya yeelatay shan hadday mutaakhiro tahay waa tana shuruud kale leeda tii ha fiirin tii ma laha shantii shardi loo fiirima xurufulisticluhu markay mutaakhiro tahay can alif waa tana oo mutaakhiratan xaalay tahay xuruuftii mid gadaal martay oo canil alifi ka gadaal martay bishardi اitiصaal inay la xiriirsato shardigeed waa inay alifta la xiriirto sida caasim caasim hadda caasim alifteenu waa haysataa sabab اlimaala oo muxuu yahay waa kasrada waaya maanic اlimaala la yimid oo waa maxee waa xarfulistilaha oo xarfulistilaha yuusan maksuur noqon soo lama soo dhihin hadda markuu mutaqadim yahay ee eh, hadda waa mutaakiri mayadaa shardigaas bay meesha yaalla ha ku qaldamin kaas kan waa mutaakir yaa ku yidhi mutaakirku yuusan maksuur noqon cidna kuma dhihin marka aduu maskaxda ha ka samayn marka waxay leedahay ma la imaali karaad leedahay aw ilinfisaali bishardi litisaali aw ilinfisaali aw ilinfisaali soocmid shardigeed bxarفin hal xarف uu ku socmay sida caaridun iiri caaridun caaridun waxay leedahay ma la imaanay karo sababtu waxay tahay waxay horta sabal imaala ma taallaa ha aliftu waxay haysataa kaasro ka dambayda laakiin lama imaanay karo maxaa yeelay xarfulisticlaa ka dambeeya hal xarفaana udhexeeya o xarfayni ama laba xarف uga socmay waxaad tiraa macaaliiqun macaaliiqu jamcu miclaaq wey wahuwa alkaluub birta godanoo maaratay kawaanka taallo hilibka la suro a la haha miclaaq ah, macaaliiq macaaliiq aliftaanu ma haysataa sabab imaala waa haysataa kasra ka dambaydo laakiin lama imaali karo sababta waa maxay xarfulisticlaa ka dambeeya laba xarafaan udhaxayda alifta iyo isaga waa laamta iyo ya-da soo fiririya alwqf hada maal bal wqfkaana i wqfka horaad arki jirteen wax badanoo waa la iska fahma waa iskaga darayna insha allahu carabkan maraynaa fiiriya waa iska fudud yahay insha allahu alwqfu wqfki hada maxalu alwqfu wqfkii huwa sukuutu waa aamus calىa aakir اkelimati kelimadda aakirkeeda lagu aamuso اkhtiyaaran liأjli ikhtiyaaran loogu aamuso oo idraarkii meesha ka saara qofkiio meesha inuu ku joogsan rabina ama neef qabatoomay ama qofca qabtay waxbaa qabta ama hindhisyaa qabatay kaas lagama hadlayo waxa weeyaan waa ikhtiyaar meeshaan aad doorato inaad ugu istaagto alwaqfu waqfigii huwa sukuutu wa aamus calaa aakiri kelimati lagu aamuso ikhtiyaaran liajli ikhtiyaarna loogu aamuso faydaa kaana hadduu noqdo sida loogu joogsado marka waa sidaan faydaa kaana hadduu noqdo aakiru kelimati kelimada aakirkeedu saakinan mid reeban baqiya wuxuu ku baaqi noqona calaa sukuni maxaa yeele sideeda sukuun in lagu joogsadaa la rabay haddiiba awel uu saarna aakirka asagiya la dayna ee mid cusub looma baahno awalba sukuunaa la rabay waana la hayaaba naxw wasjud waqtarib fiiri iqtarib waa ficlu camar sukuuna kuu saaran aakirkii haddaad ku joogsada sidiisa ugu joogso waa koo waidaa kaana hadduu ahaado aakilulkelima waidaa kaana hadduu ahaado aakilulkelima mutaxarikan mid xarakaysan hayra munawanin dheh oo aan munawan ahayn munawinka oo soo socda munawan maaha waa mutaxarik hayru munawana waidaa kaana hadduu ahaado aakilulkelima mutaxarikan mid xarakaysan hayra munawanin oo aan munawan ahayn sukina waa la reebaa sukuna la saaraa naxwo xataa maطlac اlfajr haddee fiiri fajr ra'aa u dambayda sukuuna la saara sukuuna la saara oo haddii sukuun haddaan saarno awalna jiimkii ka horreeyey sukuun saarnaa saw iltiqaa saakinayn ka imaanma calaa xaddihi weeye iltiqaa saakinayn calaa xaddihi waxaa leedahay wailtiqaau saakinayni muqtafarun hunaa muqtafarun hunaa halkan waa la iska dhaafaa leedahay halkan waa la dhaafaa la iskuma qabto mhm. واltiqاء saaknayni muqtafaru huna halkan waa la dhaafaad leeda marka haddii kelimada caaqibkeedu xarakaysnaa oo aysan tanwiinsanayn sukuunkaasaa la saartaa xagga dhig haduu xarakaysnaa oo tanwiinu saarneed waa kana waidaa kaana hadduu ahaado caaqilu kelima munawanan mid la tanwiiniyey xudifa waa la xadfaa tanwiinu tanwiinkiisa wasukina waana la reebaadhi waidaa kaana caaqilu kelima hadduu ahado munawanan ku la xudifa waa la xadفaa tanwiinuhu waa sukina waa la reebaa naxو allahu axad hiri sukuunaa la saara tanwiinta waa laga xadفaa isagoo marfuuqu ku miaaliyey maksuurkiina kadalika dhe wlmaksuru kadalik haddii kasra saaran tahay waa sidoo kale haddii kasra saaran tahayna waa sidoo kale ilaa fii xaalati naصbi ka soo reeb marka munawanka i aala munawanka oo fii xaalati naصbi ku sugan waxa weya waakana waa ka duwan xukunkiisu ilaa fii xaalati naصbi maahane fayubdlu waa la bedela atanwiinu tanwiinka alifana loo bedela hadduu yahay isimkii munawan fii xaalati naصbi jooga la doonayo in lagu joogsado khalaas markaas tanwiintii alifaa loo bedelaa alif ayaa loo bedelaa ilaa fii xaalati naصbi maahane xaalatu naصbi maahane inta kale tanwiinta waa la xadfaa فيbdل waa l bdla التنwين تnwiiنkii waa l bdla markaas ألفna loo bdla نحو إنahu kاana twaaba twaabا waa tanwiinsanaa soo maahan twaaba أف u bedel marka ويkتفr waa la dhaafaa hunaa halkan التiقاء saakنayn waa laiska cafiya halkan oo kale التiقاء saakنayn dhibaato male halkan oo kale waa la saamaxaa ويkتفr waa la dhaafaa hunaa halkan التiقاء saakn نحو وآmنaهم miن خوف min khوف ir wowda waa sukuunsaneed faadiina sukuuna la saara iltiqaa saakanayn calaa xaddiyaa la ydhaha dhib male damaairta sida loogu joogsado wa yuqaf waa lagu joogsadaa calaa damiiri fii naxwi bihi iyo walahu marka lagu joogsanaa bisukuuni اhaa bih lah a loogu joogsanaa bisukuuni اlhaa wa fii naxwi lahaa taas mudakaru ahaa wa fii naxwi lahaa lahaa marka lagu joogsanaa cala alalifa lagula joogsana al awalba kuu sukuunsanaa sukuunkiisa marka loo dayna wa yuqaf waa lagu joogsadaa cala almanquusi manquuskii manquuskii almunawani ee la tanwiiniyey fii xaalati nasbi xaala uu ahaaday biqalbi biqalbi tanwiin tanwiinka la gadintiiso alifan loo gadiyey manquus munawan ah haddii aad rabto inaad ku joogsato fii xaalati nasbi hadduu kuu joogo tanwiinta alif ugedi maca baqaa'i xarfi cila xarf ciliya isagoo baaqi ah xarf cilihiina dayso tanwiintan alif ugedi naxw wakafaa bilaahi haadiya wa fii xaalati wa fii xaalatay rafci wاljr وكفىa برabika haadiya وكفىa برabika haadiya وفيi xaalatay الرafci والjri waxaa tidhaa ويuqف waa lagu joogsanaa calى اmanquusi manquuskii almunawani فيi xaalatay الرafci والjri bxadفi kulin mid kasta in la xadfo oo min atanwiin tanwiin ah iyo wa xarف اcil waxaan ka hadlaynaa manquus waa isimkii ya-da u dambeeyey fii xaalatay rafci waljari waxaa la xadfaa xarfucilaha waxaa kaloo la xadfaa tanwiinta xarafkaas ka horeeya aakirka xarafkaasaa sukuun la saara xarfucilihiina waa la xadfaa tanwiintana waa la xadfaa manquus oo jooga fii xaalatay rafci waljari wayuqaf waa lagu joogsanaa calى manquusi fii xaalatay rafci waljari bixadfi kuli mid kasta in la xadfo oo mina tanwiini tanwiintii ah iyo wa xarfi اcila naxwu faqdi xukmi maladikii anta adiga qaad mid xukminay aad tahay fiiri qaadin qaadiyun uu ahaa soo maaha iclaala qaadina l waaba kii maselka laga dhigaayo qaadiyun isagoo ah waxaa la istudqilati damatu calaa xarfi اlcila marka waa la xadfay iltiqaa saakiniina dhacay yuu ka dhex dhacay yadiyo sukunsan iyo nuunta saakinada aheed ah, marka yada xarfulcilaa yadi yaa la xadfay ayadaa xarfulmadhe markaasaa tanwiinka xaraf ka horreey degey qaadin saasay ku noqotay yadi waa la xadfay ayadoo sidaas marka la gaaro in la waqfiyo haddana waxaa la xadfaa tanwiintii qaad markaasaa sukuun la saaraa iltiqaa saakiniin calaa xaddihi wey iltiqaabsakinina dhaca waana calaa xaddi ila alifkuna waa sukuunsana daadkiina waxa sukuuna la saaraa wamaa lahu min duunihi min waal ayadana waa la mid waaliyun uu ahaa min waaliyin uu ahaa markaasaa damadii xarfu cilaha laga qaado ilaa xarfu cilo tadarufay xaraka ma qaadan karo aan fadxo ahayn markii laga qaado iltiqaabsakinina dhacay yadii yaa la xadfay tanwiintiina markii waqaf la yidhi waa la xadfa ويuqف waa lgu joogsanaa calى اmaنquuصi manquuص manquuskaasoo غayr الmunawani munawan aan ahayn biskaani xarف اcila xarfu cilaha la reebidiisaa lagula joogsanaa rafcan waqta rafcin وaنaصban waqta naصbin wajaran waqta jarin manquuska haduusan munawan ahayn hadduusan munawan ahayn xarfu cilaha sukun la saara xarfu cilaha a sukun la saara وayuqafu waa lagula joogsanaa calى اmanquuصi manquuska manquuskaasoo ayr اmunawani aan munawan ahayn oo tanwiinsanayn biskaani xarفi cil xarf cilaha in sukun la saaro rafcan wakta rafcina lagula joogsana wa naصban wakta naصbina lagula joogsana wa jaran wakta jarina lagula joogsana naxwu walahu اljawaari oo yadi lasoo celiyo wa yadiyo lasoo celiyo oo la sukuniyo wey taas wey tanuna iyadoona banaan tahay haadaa huwa afsaxu ku yidhi haadaa halkee lagu ishaaraa haadaada waxaa lagu ishaaraa munawanka munawanka oo mansuubka ah. ah munawanka hadduu mansuub yahay isaga alifaa loo bedela og tahay waxaad tidhahdaa manquuska oo munawanka ah fii xaalati الrafci waاljari in laga xadfo xarfu cilaha iyo tanwiinta labadaba in saas lagula joogsado manquuska munawanka ah fii xaalatay rafci waاljari in lagula joogsado bxadfi kuli min atanwiini wa xarfi cila o manquuska غayru munawankaana lagula joogsado biiskaani xarfi اcila fiihimaa labadaasa loo celina saas darteed waxa ha fiihimaa fi اlmunawani wa غayri اlmunawan saasaa leedahay fi اlmunawani wa غayri اlmunawan fiihimaadu waa saas maxaa yeelay munawan xaa lagu yidhi xaalatu rafciya xaalatuljar jooga waxaa lagu yidhi waxaad kula joogsataa bixadfi kuli min atanwiin wa xarfi cila manquus kayru munawanana xaa lagu yidhi waxaad kula joogsataa biiskaani xarfi cila sidaasa uu fasaxo badan sidaas si ahayna marka labadaba ku banaan isagaa kuu sheegaya haadaa sidaas oo ah in munawanka fii xaalati rafci waljari jooga lagula joogsado bxadfi kuli min atanwiini wa xarfi اcila manquuska kayru munawankana lagula joogsado biiskaani xarfi اcila hada huwa اafصح sidaasaa fasaaxo badan fiihimaa ay fi اlmunawani wa غayr اlmunawani wayajuusu waxaa kaloo banaan fii haada kan oo aljawaari ah alxadfu xadafka ku banaan aljawaar layska yidhah oo iltiqaa shaakinaynna uu dhaco ila calaa xaddi weeye kamaa yajuusu fi lawali midka hore kii hore waa kee waa munawan kii lagu yidhi waxaad kula joogsataa bixadfi kulin min atanwiini wa xarfi cila kamaa yajuusu siduu ugu bannaan yahay fi lawali alihbaatu oo la yidhaahdo faqdi ma anta qaadi oo la yidhaahdo wamaa lahum min duuni illaahi min waali wamaa lahum min duuni wamaa lahum min duunihi min waali oo yadi la soo celiyo ah, kan horeba siday ugu banaan tahay ibaatulya kana waxaa banaan xadaf ah, marka laakiin sida fasaxad bada sida hore taasu manquuskii uga baxay wuxuu gaaray maqsuurkii wa yuqaf waa lagula joogsadaa calى اlmaqsuuri maqsuurka bilalifi fii jamiic xaalaati isaga lama kala qaado awal ba alifaa u dambayday alifna waa suguunsanta xaaladuu rabaa ha joogo maqsuurka waa isimka alifta u dambaydo oo alifta ku jiran wayuqaf waa lagula joogsadaa cala maqsuuri maqsuurka bilalifi aa lagula joogsadaa fii jamiici xaalaatihi xaalaadkiisa dhammaantiis naxwu wasalaamu calaa man itabaca alhuda alhuda khalaas awal bu kuu sugunsanaa wanaxwu ow ajidu calى الnaari huda huda alifta lagula joogsanaya macnaha ama ha noqdo munawan ama ha noqdo غayru munawan labada miثaal saasuu kugu keenay asagoo kayru munawana alhuda wey asagoo munawanana huu dantaan wey marka labadaba alifaa lagula joogsana mar haddii xaalatu waqfi la gaaro wa yuqaf waa lagu joogsadaa cala lmuakadi kii la adkeeyey binuuni binuuni tawkiid lagu adkeeyey nuun alkhafiifati fudud biqalbihaa nuunta loo gedinteedu alifa loo gediyo ficilkii nuunu tawkiid khafiifaan ay raacday haddii la doonayo in lagu joogsado nuunta khafiifadaah alif loo gediya khalaas alifna waa iska sugunsan yihi ficilkii oo ay gashay nuunu tawkiid alkhafiifa haddii la doonayo in lagu joogsado nuunta alif loo gediyaa wa waa lagu joogsadaa calى اmuakdi ficilkii lagu adkeeyey binuuni nuun nuun alkhafiifati fudud biqalbihaa nuunta loo gedinteedu alifa loo gediyo naxwu la nasfacaa nasfacan ay aheed nasfacaa wa calaa maa wa soo qadaro waa lagu joogsadaa calaa maa isim fiihi isimka dhexdiisa taa taniis ay ku sugan tahay wa yuqaf waa lagu joogsadaa calaa maa isim korkiis fiihi dhexdiisa taa u taniis ay ku sugan tahay taadaasoo almutaxarikato xarakaysan biqalbihaa ta'da loogadinteedo haaan loo gediyo haadoo saakinatan reeban naxwo laa takfaa minkum khaafiya khaafiyatun sow isim taa u taniis ku jirto xarakaysan maahano wayuqaf waa lagula joogsadaa calaa maa isim isimkaasoo fii dhexdiisa taa u tamitay ku sugan tahay taadaasoo almutaxarikatu xarakaysan maxaa lagula joogsadaa biqalbihaa ta'da loo gedinteedo haaan ha loo gediyo haadoo saakinatan reeban naxwo laa takfaa minkum khaafiya ilaa waxbaa laga soo reeba ilaa idaa kaana markuu ku sugan yahay maahane qablahaa ta'da horteeda alifu taadaas alif markay ka horayda maahane taas ka reeb taadii alfu ka horaydo ha looma bedelo wadaalika tusaalii ka muslimaat weeye wahayhaat oo kale weeye fatabqaa hiya tadiya baaqi noqone fatabqaa hiya taadi waa baaqi noqone saakinatan xaalo ay tahay midii reeban wa yuuqafu waa lagula joogsadaa bihaai sakti fii alaaثati mawaadic saddex meeloodna haau sagta gadaal looga daran wa yuuqafu waa lagula joogsadaa bihaai sakti في ثلاثة مواadع أحad waa midkood ma الاsتفهاamiyaةu weeye maada اsتفهاamiyada maada الاsتفهاamiyaةu oo اsتفهاamta loo نسbeeyey maada almajhuuraةu la jiray ma اsتفهاamiya haddii xarفurjer la geliyo alifteedu waa inay go'da horta waajiب wey نaحو lima ma ay aheed oo اsتفهaamiyaa xarف jaaraa galay lima ay noqotay lima markay noqotay ku joogso lima waaya wa matama mata waxa weeye ma istifaamiyay ahayd mataa gashay mataa ma ay noqotay way ku joogsatay mahda bxaji alifi alifteeda la goynteeda lagula joogsadaa wujuuban loo gooyo marba hadday tahay ma istifaamiya oo xaraf jaar galay waa waajib in alifta la jaro aaniha meesha labayda oo hausagto lagula joogsado almabniyu waa lafdigii la bineeyey binaaan binaho laazima laazim ah naxwu kayfa kayfa weligeed fatxa lagu bineeya laazim wahiya hiyana hadda waa fatxa lagu bineeya damiirkaas waama amana ayadana fatxa lagu bineeya bina laasima kii ahaana kayfa wahiya ama ثaaliثuhaa midkeeda sadexeeya alficlu waa ficilka ficilka almuctalu muctalka idaa xudifa marka la xadfo aakiru aakirkiisa ficilka muctalulcaakirkaa haddii la xadfo aakirkiisa asagana hawsagtaa lagula joogsadaa laakiin hawsagtadaas marna waajib weeye marna jaa'is weeye ثaaliثuhaa mawaadicda midka sadexeeya alficlu waa ficilka almuctalu ficilka muctalka goorma idaa xudifa marka la xadfo aakiruhu fatadkhulu way gelayda hawsagta wujuuban waajibnima u gele in baqiya ficilka hadduu ku haro oo uu ku baaqi noqdo calىa xarfin hal xaraf oo ci iyo qi iyo kuwii ahaa weeye i waa gar ow xarfayn ama laba xaraf hadduu ku haro wa jawaasan jawaasnimay u gele in baqiyo ficilku hadduu ku haro calaa akara wax ka badan min xarfayni laba xaraf naxwu cih xifdi wey weele wacaya ici walaa tanih ha ka go-in camalka wanaa uu ahaa ficilka maadiga wanaa waa uu ka go-ay can ilcamali wanaa can ilcamali camalkiisu u wadayuu jooji salaatuleylkii jooji soonkii sunadayuu jooji wanaa alwanaa alfatraةu fi اlcamal yaa la yidhah walaa taniya fii dikri muuse iyo haaruunow dikrigayga ha ka go'inina walaa taniya fii dikri wanaa ay aheed eh, ficilka maadigaa ah. ayee mudaaricaa la leeyahay wanaa yani awowdi waa la xadfay <laughs> sax wey marka wanaa yani mhm. waa yahay hadhow hadda nuunta keligeedaa soo hare ogow amarkee nuunta keligeedaa soo hare ni a soo hare oo jumlo dhan ah keligeed hadii ficlu amar laga dhigo marka taasna waa sidaas walaa tan walaa tani walaa tani ha ka go-in camalka oo ha ka daalin wey walaa tansa ha halmaamin tansaa nasiya yansaa walaa tansa laa tansa tansaa ay ahayd laa tansa ha halmaamin laba xaraf aa soo hartay ficil marka laakiin xarfu anita marka lagu daro kon waa saddex marka iyadoo hal xarafa muxuu noogu misaaliyey ci ci isagoo laba ay ka joogtana tani isagoo ka badan oo jais ka tahayna tansa والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد